alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiinkaynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baab ku saabsan baabu alqanaacati waalcafaaf xadiidka shan boqol iyo lix iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo saddex iyo afartan wa canhu ibnu cumar waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulki ilaahay sala allahu aleyh uu yidhi huwa cala almimbar wuxuu yidhi walxaal huwa isagu cala almimbari mimbarka korkiisa uu ku sugan yahay ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa jumla xaaliya wadakara asadaqa wuxuu sidaa yidhi walxaal dakara uu sheegay alsadaqata sadaqada uu sheegay watacafufa iyo dhowrsoonida uu sheegay laga dhowrsoonaado canilmas'alati aasha waa xaal labaad marka culammadu waxay yidhaahdeen labaduba qaala ee faacilkeeda laga xaalaynaya marka waa laba xaaloo mutaraadifataan ah waxaa kaloo bannaan in mutadaakhilataan laga dhigo laakiin tohoraa fiican wuxuu sidaa yidhi isaga oo mimbarka korkiisa ku sugan wuxuu sidaa yidhi isaga oo sadaqadda sheegay iyo dhowrsoonida su'aasha laga dhowrsoonaado wixii la yidhi maada almaquulkii waa kan maquul lqowl alyaddu alculyaa khayru min alyadi asufla alyad alculyaa gacanta koraysa khayrun waa ka wanaagsan tahay min alyadi asufla gacanta hoosaysa walyad alculyaa gacanta sarraysa hiya almunfiqa waata wax bixinaysa wasufla ay walyadu asufla gacanta hoosaysana hiya asaa'ila waata baryaysa muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka inuu ku boorinaayey sadaqada inay bixiyaan oo waxbaxsadaan iyo inay su-aashiiyo baryada ka dhowrsoonaadaan labadaba markaasuu wuxuu u sheegay fadliga uu leeyahay qofka wax bixinaya wuxuu kale u sheegay in markaa qofka wax baryaya isagu markaa darajadiisu inay hoosayso xaggaa marka laga eego inuu noqonayo mid laga fadli badan yahay min hadihi alkhasla khasladaa in lagaga fadli badan waayahay haddii qofka su-aashii ay u bannaanto jaa'isa ay u tahay mina dhici karin inuu isagu markaa fadli badan yahay oo miduu ka fadli badan yahay wax siiyo waxaa la odhanayaa taasi waa tafdiilka mutlaqee laakiin tafdiilka jus'iga ee mas'aladan ku saabsan wax bixinta kanaa ku fadli badan walow tafdiilka mutlaqaa ka kale haba fadli bato ya khasladan kanaa ku fadli badan inuu si walba u fadli batona waa dhacdaa hadday waafaqdo haddii kale waxbixintan iyo waxbixin la'aanta kee fadli badan dee waxbixintaa fadli badan yacni markaas saas weyi marka waxaa ku sugan boorin la boorinaayo waxbixinta la boorinayo iyo baryada in markaa dadkii yacni lagu boorrinayo inay ka tagaan oo iska daayaan waa yahay waxaa soo aroortay haddaba riwaayad tilmaamaysaa alyad alculya almutacafifa gacanta koraynta badan lihi waa ta dhowrsoon riwaayada caynkaasa ruwaadda qaar baa soo wariyey laakiin labada saxiix midna kuma soo arooriyo akaru ruwaatina may sheegin saas aawoodee abu daawuud xadiiska markuu soo wariyey waxa uu tilmaamayaa cabdulwaarif isagu inuu u sheegay alyad alculya almutacafifa laakiin akaru ruwaati waxay u soo wariyeen almunfiqa wuxuu ishaarayaa inay tahay ta maxfuudka ahi munfiqada ta waxbixisa inay tahay ta maxfuudka taasuu tilmaamaya saas aawadeed baa sheekh albani wuxuu odhanayaa almutacafifa waa shaadda yacni waa shaad sharaaxda qaarkood markay tilmaameen ruwaadda badankoodu inay u soo wariyeen alyaddu alculya hiya almunfiqa ta waxbixisa inay tahay ayay waxay yidhaahdeen waaba la kulmin karaayo waa la jamcin karaa markaasay deedna ay sheegeen yacni markaa culuwi nisbiya inay tahayoo ta dhowrsooni ta markaa waxbaryaysa ay ka kor badan tahay ay ka korayso ta markaa dhowrsooni ta markaa waxbaryaysa inay ka korayso iyadana ta waxbixisay inay ka sii korrayso laakiin calaa kulli xaal kulminta caynkaa la kulminaayo waxay farac ka noqon lahayd markay sugnaato laakiin haddayna mar sugnayn oo shaadda noqoto shaadku waa min qismi daciif saas aawadeed yacni saxiix iyo daciif lama kulmiyo xadiidka shan boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo afar iyo afartane wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam man sa'la annaasa takahura fainama yas'lu jamran falyastaqila aw liyastakfir man sa'ala annaasa ku kastoo dadka weydiista takauran farabadsi uu wax farabadsanayo daraaddeed u weydiista ama takauran ay mutakairan xaaluu farabadsanaayo weydiista in xaal laga dhigiyo in mafcuulu lahu laga dhigo labaduba bannaan waxaana sii fiican mafcuul lahuga waayo masdarka nakiradii xaalba ha noqdo hana farabadnaadaba ee ha yeeshee qiyaasi maahe waa samaaci wa masdaru munakarun xaalan yaqac bikaratin kasrada culammadu waxay yidhaahdeen ma aha inuu qiyaas yahay maca kasratihi waa samaaci qiyaas maaha marka wejiga ka fiican wuxuu noqonayaa hadday aqbali karto mafcuul lahu marka man sa'ala annaasa ku kastoo dadka wax weydiista takauran ay litakaurin farabadsi uu wax farabadsanaya daraaddeed u weydiista fa inamaa yas'alu jamran ama mutakasiran xaal wax farabadsanayo weydiista fa inamaa yas'alu wuxuu weydiisanayaa qura jamran dhuxul dab ah ayuu weydiisanayaa waa dhuxul ololaysa hmm, yani dab baxaya ah dhuxul ah falyastaqila ha yaraysto aw liyastakfir ama ha farabadsado rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digayaa baryada iyo shaxaadka ayuu ka digayaa dadka la baryo taasuu ka digaya waxaanu tilmaamayaa cidda dadka u weydiisata inay farabadsato xoolo ay baahi ku kaliftay ma jirtee waxbadsi doon ayuu u weydiisanayaa kaasi wuxuu weydiisanayaa waa dhuxul daba yacni ayay ka dhigantao naar bay u saabaysa waa waciid iyo goodi dhuxul naara ayuu dadka weydiisanayaa marka ama ha farabadsado ama ha yaraysto hadduu badsado way ku badanaysaa hadduu yaraystana waa yaraanaysa muslim baa soo wariyey marka waa digis laga digaayo su'aasha waa dammun lilmas'ala aashii aan qofka u bannaanayn dhalecan la dhalecani wey qaydka u bannaanay xaggaa laga qaadanaya hadday bannaan tahay dee dhuxul naara uma saabteen koow waa ta kale takasur may noqoteene xaajo lagama maarmaana ayaa markaa keensatay takasuran maadaama la yidhi dee dantii ma kalifin in xoolo laga dhaqdaa la doonaya ya saas aawadeed yacni taas ayaa markaa naar sababays xadiidka shan boqoliyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo shan iyo afartan can samurata ibni jundubin radia allaahu canhu qaal jundub daalka in la godo iyo in la kordhigo labada mid walba bannaan asalkeedana jundub waxaa la yidhaahdaa ayaxaa la yidhahdaa laakiin hadda waa magac qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina almas'alata kaddun yakuddu biha alrajulu wajha ina almas'alata su'aasha ama baryadu kaddun waa dhib ama waa dhaawac waa dakhar waa dakhar yakudu biha uu ku dakhraayo alrajulu ninku wajha wejigiisa ku dakhrayo dakar bay ka dhigantay wejigiisii uu dakhrayo markuu qof wejiga ku diiro wax weydiisto oo baryo waxay noqonaysaa dakhar uu ku dakhrayo ilaa an yas'ala alrajulu sultaanan aw fi amrin la budda minh ilaa an yas'ala inuu weydiisto mooyaane alrajulu ninku sultaanan nin madaxa uu weydiisto xaqu baytulmaalka ku lahaa inuu weydiisto ya mustaxiqiintii buu ka mid yahay zakada markaasuu yihi waa zakadii markaa wax laga siiyo ya ama waxa weeye faygii iyo haniimadii ayuu yidhi markaa qusumkayga halay siiyo waxa weeye tan noocaas ah iyadu marka waxaweye waa u bannaan tahay dakhar wejigiisa dakhrayana maaha waa xaqiisiiyo uu doonaya aw fii amrin laabudda minhu ama arin yacni eh, lagama maarmaana o aanu ka fursanayn inuu weydiisanayo mooyaane yacnii haddii kale waa dakhru wejigiisa dakhrayo fii amrin laabudda minhu waa wixii daruuri ah marka waa inta xadiiska qabiise sheegayo ayaa lagu xambaaraya rawaahu tirmidiyu ama wax la midoo dee shabbahda yacni qof markaa nafti qabsatay yacni inuu markaa yahay oo kale rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix wuxuu yihi waa xadiis ah ah. waxa weeye waa dakharka weeye wa naxwuhu iyo wax la midka xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa su-aashu inay tahay wejigiisii inuu dhaawacayo qofku baryada uu cid baryaayo wejigiisii ayuu diirayaa oo dhaawacayaa kaannahu inuu dakhar u geysanayo waa su'aasha aan bannaanayn baa sidaas ah laakiin tii bannaanayd sidaa noqon mayso tii bannaanayd sidaa ma noqonayso marka hadduu nin madaxa wax weydiisanayo xaalka caynkaasa waa ka hadhantao ma soo gelayso dakharka wejigiisa dakhraya soo geli mayso haddii wax daruuriya ay tahayna sida ashyaada xadiiska qabiise sheegayo ee inoo soo socdaa iyadana markaa ma noqonayso dakhar wejigiisa dakhraya laakiin su-aashii aan bannaanayn markuu la yimaado aashii aan u bannaanayn markuu la yimaado waa in wejigiisi dhaawacaayo oo dakhraayo noocaasay noqonaysa xadiiska shan boqol iyo sagaal iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lix iyo afartani wa can ibni mascuudin radia allaahu canh qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi man asaabathu faaqatun ku kastay haleesho baahi oo fa anzalaha binnaasi dadka ku dejiya baahidii buu dadka ku dejiyo dadkii wax weydiistay lam tusadda faaqatuhu baahidiisa lama awdo baahidiisa lama awdo hadday baahi haleesho oo baahidii xagga dadka uula kaco baahidiisa la awdi maayo waxbaa dhinmaya haddii xataa daahiran dee intii markaa marka waxa weeyaan ay markii awdantaba yacni marka waxa weeye ma awdmayse wuxuunbaa u dhiman waa baahanaya unbaa looga jeeda waa baahanaya waayo waa laga yaabaa xaajadii markaa uu doonaayey dee in markaa loo muraad qumiyo oo intii helo laakiin baahidii bay taallaa ya baahi baa lagu sii sallidayaa baa macnuhu u dhacaya waman anzalaha billaah kii allah ku dejiya baahidiis oo xagga allah ula kaca oo allah barya fayuushiku allaahu lahu birisqin caajilin aw aajilin fayuushiku allaahu ilaahay wuxuu u soo dedejinayaa lahu isaga birisqin caajilin risiq degdeg ah aw aajirin ama risiq dambeeya ayuu u soo dedejinaya labada mid buu u keenaya hor ha uga keeno ama dib ha uga keeno risiqaas hadduu qanaaco la yimaado oo allaah un baryo xagga allaah unuula kaco allah tuugo ilaahay baahidiisa waa u awdayaa inaannu baahidana ku sii badinee qanaaco ku arsaaqana waa imanays rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi baa isaguna soo wariyey wa qaala xasan wuu yidhi xasanun saxiixna waxa weeye asalka koley ma raajicin laakiin culamo badan waxay u soo naqlinayaan xadiisun xasanun saxiix qaar badan waxay u soo naqlinayaan saxiix inay ku darayaan waxaa laga yaabaa nusakha tirmidigu inay iskhilaafsanaayeenba suuragala xaakim laftiisu waa saxiixiyey wuxu uhi isnaadkiisu waa saxiix baqawi waa taxsiiniyey ibnu xibbaan waa saxiixiyey albaani isaguna waa saxiixiyey laakiin bacdi xadiiska cilleeyaa jira oo daara qudni oo kale cilalkiisa waa cilleey marka bacdu ahlicilmi mutaqadimiinta qaarkood waa kollay daaraqudna xusuustaa isagu waa iclaalinaya xadiidka oo cilaynaya tirmidi baa u soo wariyey birisqin caajilin aw aajilin laakiin kutubaha kale la soo wariyey qaarkood waxay u soo wariyeen bimowtin caajilin aw ghinan caajilin labaduba caajil ama geeri deg deg ah ama deg dega ah, labada mid baa loo keenaa bimowtin caajilin aw khinan caajilin yacnii baahidii adduunyo waa ka baxaya xadiisku waxa uu tilmaamayaa daruuro qofka ku kallifaysa haddaynay jirin inaanu baahidii xagga dadka ula kayn qofkuna baahi kollayba waa iska dareemayaaye waa inuu allah baryaa oo allah tuugaa oo gargaar weydiistaa isaga baryaa ciddii allah baridana allah waa kaafinayaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya hadda ay baridaan yuushiku bikasri shiini ay yusricu yuushiku waxay ku sugan tahay shiinka hoos dhiggiisa yusricu waa deddejinayaa weeye xadiidka shan boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo toddobiyo afartan wa can hawbaana radia allaahu canhu waa hawbaan ibnu bujdud aabbihii bujdud baa laodhan jiray ba'du godan tahay daalkuna godan yahay mawlaa rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam waa mawlihii rasuulka sala allahu aleyh wasalam radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi man takafala lii an laa yas'ala annaasa shay'an man takafala likuma kumaa i kafaalo qaaday anlaa yas'ala annaasa shay-an dadka inaan waxba weydiisan wa atakaffalu lahu walxaal ana anigu atakaffalu lahu aanu kafaalo qaadanayo biljannati jannada u damaano qaadanayo warka ii damaano qaadaya inaanu dadka waxba weydiisan oo aan u damaano qaado inuu janna u sugnaataa waakii faqultu ana sawbaan baa wuxuu yidhi waxaan idhi aniga weyi anaa ku dambana qaaday inaan dadka waxba weydiisan fa kaana wuxuu ahaan jiray sawbaan laa yas'alu axadan shayan midaan qofnaba waxba weydiisan mu ahaan waa kaga dhabeeyey sidii buu u fuliyey nabiga kula ballamay calayhi salaatu wasalaam rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey marka wa atakafalu lahu biljanna shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen waa jumla xaaliya loo laqbaynaya walxaal ana atakafalu lahu marka waxaa laga qaadanaya fadliga sawbaan baa laga qaadanaya sawbaan wuxuu ahaa mawla ayuu ahaa waxaa nin reer yaman ah waxa ku dhacay addoonnima ku dhacday markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku soo dembeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markii dambe gacantiisa soo galay isagaa xoreeyey walaagiina isagaa yeeshay wuxuu dooransiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhulkiisii qabto iyo inuu nebiga la joogo calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay inuu nebiga la joogo saasuu doortay marka fadliga thawbaan baa xadiisku tusinaya xadiiska shan boqol iyo koob iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed iyo afartan wa can abi bishrin qabiisata bni lmukhaariq qabiisata bni lmukhaariq radia allaahu canhu qaal qabiisa waxau idhi taxammaltu xamaalatan waxaan qaaday xamaalatan xamaalad baan qaaday xamaaladda waxaa looga jeedaa waa inoo fasiri doonaayo qariibkaabu ku fasirayaae laba qolaa islaynaya ama wax dhex marayaan inay islaayaan baa looga sii baqayaa markaasaa nin baa doonaya inuu islaaxiyo markaasaa wixii kala gaadhay buu tuurta u ridanaya ou leeyahay markaa magihii anigaa tuurta i saara anaa iga taqaaniin heshiiya uun isdaaya dhaladuu u ridanayaa markaysaa wax alla wixii kala gaadhay ya waa nin islaax uga jeedo oo ma aha isagu labada qole kama mid ahaa qoladii magta lagu yeelan lahaana ma aha laakiin lilislaax ayuu marka waxa weeye tuurta ugu rito yacni markaa xoolaha isagu damaano qaaday meeshuu doona haka keeno kaasaa xamaalo la yidhaha wuxuu yidhi taxamaltu waxaan qaatay xamaalatan yacni markaa xoolo markaa waxa weye cid aan ku kala furanayo oo aan marka ayaan yacni tuurta u rito aan markaa damaano qaaday si aan u islaaxiyo baan xoolaha dhalada u saartay faataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan u imi rasuulka ilaahay waxaan u imi buu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam as'aluhu fiiha anoo wax ka weydiisanaya arrinkaa inuu iga caawiyo faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aqim xataa ta'tiyana asadaqa joog buu yidhi ilaa sadaqadu noo imanayso bimacnaa xoolihii sakada ahaa ilaa ay noo imanayaan iska joog biha oo dabeedna aanu ku amarno yani biha yani markaa xoolahaas aanu ku amarno mas'aladaadii waxaad doonaysa uma qaala dabeedna wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u ballanqaaday ninkii kadib buu faa'iidadan kalena u sheegaya uma qaala dabeed nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa qabiisatu qabiisoogu ina almas'alata su'aashu ama baryadu laa taxilu ila liaxadi alaaa uma xalaal ahaa saddex mid ka mida mooyaane cid kale xalaal maaha rajulun taxamala xamaalatan ka koowaad waa maxay waa rajulun nin ninkaasoo taxamala markaa qaaday xamaalatan xoole uu cid ku kala furanayo ayuu damaano qaaday oo yidhi anaa bixinaya fitnaana meeshii laga baqay faxallat lahu lmas'alatu su'aashu xalaal bay u noqotay xataa yusiibahaa ilaa uu qadarkii xamaaladaas uu helayo su-aashu waa u bannaantay uma yumsiku intaa dabeed waa iska daynaya halkaasuu ku joojinaya iskama sii wadaya wa rajulun yo nin asaabatu ay haleesho jaa'ixatun yacni markaa musiiba haleeshay dhibaato dhibaatadaasoo ijtaaxad baabi'isay maalahu xoolihiisi faxallat lahu lmas'alatu su-aashu xalaal bay u noqotay xataa yusiiba qiwaaman min caysh ilaa uu ka helaayo qiwaaman wax markaa xaajadiisu ku qunto min cayshi nolol ah aw qaala ama wuxuu ihi sidaadan wax awdaaya yacni markaa dantiisa lagama maarmaanka oo min cayshin nolol ah kaasna waa u bannaanaada wa rajulun iyo nin asaabatu ay haleeshay faaqatun baahi ay haleeshay xataa yaquula ilaa ay ka yidhaahdaan alaasatun saddexoo min dawilxijaa kuwa caqliga u saaxiibka ah ka mida oo min qowmin qowmkiisa ka tirsani laqad asaabat allah baan ku dhaarannaye xaqiiqe ee way haleeshay fulaanan hebel faaqatun baahi ayaa haleeshay faxallat lahu lmas'alatu isagana su'aashu xalaal bay u noqotay xataa yusiiba ilaah uu ka helaayo qiwaaman wax markaa noloshu ku qunto oo min cayshin yacni nolol ah aw qaala ama wuxuu yidhi sidaadan wax markaa baahida awdo min cayshin nolol ah yani wuxuu loo jeedaa maal uu markaa baahidiisii awdaya ama xaajadiisa awdaysa ilaa la famaa siwaahunna min almas'alati yaa qabisatu suxtan yaakuluhaa saaxibuhaa suxtaa famaa siwaahunna wixii ka soo hadhay saddexdaas oo min almas'alati su'aal ah barya ah yaa qabiisatu qabiisow suxtan ee suxtun iyo suxtan baa labadaba loo soo wariyaa laakiin nusakha muslim oo dhan waxay ugu sugan taha laya nasbo ya laakiin masaadir kaleoo saxiixa ka baxsan baa suxtun loo soo wariyey iyadoo gudan marka sidaa kale suxtun marka la yidhaahdo dee waxay noqonaysaa khabarkii wax kastaoo su'aal ah oo intaa ka baxsan oo ka soo hadhaa suxtun xaaraan weeye riwaayada muslim see lagu tawjiihinaya culammadu waxay yidhahdeen ficil baa loo qadarayaa shuraaxdu waxay yidhahdeen ficil baa loo qadarayaa oo suxtan waxay noqonaysaa ictiqidhu suxtan waxaad u rumaysaa oo u caqiidaysaa u aqoonsataa suxtan inuu yahay xaran inuu yahay ama yu'kalu waxaa la cunayaa suxtan xaaluu xaaraan yahay yaakuluhaa saaxibuhaa yaakulahaa waa cunayaa saaxibuhaa ka u saaxiibka ahi ee suxtan xaaraan buu cunayaa rawaahu muslim muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey marka jamiicu nusakhi muslim waxay ugu soo aroortay sida shuraaxdu ay sheegeen oo imaam nawowiba ku sheegay sharaxa saxiix muslim dhammaan waxay ugu soo aroortay suxtan laakiin riwaayada hayru muslim ayaa suxtun ku soo arooray marka waana waadix iyadu tan kalena ficil baa loo qadaraya buui alxamaalatu bifatxi ilxaa'i xamaaladu waxay ku sugantahay xa'da kordhigeeda an yaqaca qitaalun waa inuu dagaal dhaco bayna fariiqayni laba kooxood dhexdood buu dagaal dhacay oo fa dabeedna uu heshiisiiyo insaanun qof baynahum iyaga dhexdooda calaa maalin maal ku heshiisiiyo maalkaasoo yataxamaluhu isagoo xambaaranayo damaano qaadayo wayaltazimuhu calaa nafsihi naftiisana laazim kaga yeelayo anaa layga yaqaanaa wey ah, anaa bixinaya xoolahaasoo layga yaqaanaa saasaanu doonaya ku islaaxiyo waaljaa'ixatu jaa'ixaduna alaafatu waa dhibaatadiiyo beleda tusiibu maal alinsaani qofka maalkiisa haleelaysa yani siday markaa noocay doontaba ha noqoto markaa waa maalkiiba qofkii ka baxaya yacni cadow ha ka qaado abaari ha ka dhammayso cudur ha kaga dhaco weera ha ka helo say doonta ha noqoto ha ka gubto markaysa markaa wax gubanaya hadday say doontaa ku dhacdo aafadaasay gelis waalqiwaamu qiwaamkuna bikasri lqaafi wa fatxiha wuxuu ku sugan yahay qaafka hoosdhigiisa iyo kordhigiisa labaduba bannaane wa maa yaquumu bihi amru linsaani waa wuxuu ku qumaayo oo isku taagaayo qofka arrinkiisu oo min maalin xoola ah wa naxwihi iyo wax la midka ah wasidaadu sidaadna bikasri siini siinka hoosdhigiisu ku sugan yahay kordhiga laftiisa way sheegeen laakiin hoosdhigaa fiican wasidaadu sidaadna bikasri siini siinka hoosdhigiisu ku sugan yahay maa yasudu xaajata almucwizi wayakfiih waa wax awdaya xaajat almucwisi kan baahane faqiirka ah dantiisa wax awday wey wa yakfiihi kaafiran almucwis waa ka baahan weeye cibaara ay isticmaalaan hadda marka cayse oo dee layska moodo lahjad inay tahay waa kelimo fasiixa wey wa yakfiihi kaafinaya faaqaduna alfaqru waa baahida waalxijaa xijaaguna alcaqlu waa caqliga xadiiskani wuxuu tilmaamayaa su-aashu saddex mooyaane cid kale inayn xalaal u ahayn wixii kale oo dhan xaaraan bay ka tahay saddexdaasna waxa uu sheegayaa xadiisku inuu yahay ninka xoolaha damaano qaaday lil islaax u damaano qaaday uu yidhi anaa bixinaya si aan fitnadaasi u dhicin oo u heshiisiiyo ayuu u damaano qaaday xaalka caynkaasa su-aashu waa u bannaan tahay inuu ama suldaan weydiisto ama ciddii ahlu zakaata weydiisto ama wax la mida ah yani waxa weeye waa u banaanta ilaa inta qadarkii u heliyo walow maalba ha lahaado walow maalba ha lahaadee waa u banaanta taasna waxaa loogu banneeyey waa tarkiiban fi lislaax si islaaxii dadka loo jeclaysiiyo ayaa markaa loogu banneeyey waayah waxaa kaloo su-aashu u bannaan tahay warajulun asaabathu faaqatun xataa yaquula alaaatu min dawi lxijr waa nin baahan uuna markaysa markaa dhibi hayso oo baahday saddex ninoo qowmkiisa ka mid oo ragga caqliga le ka midina ay ka markhaati kaceen hebel baahi baa haleeshay isagana su'aashu waa u bannaantay saddexduma ma shardi baa mise maaha fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen saddexdu shardi maaha ee markhaatiga qadarkiisii labada ahaa baa ku filan laakiin waxaa layskaga xambaarayaa inay istixbaab tahay taa waxaa ka fiican in la yidhahdo saddexdaa maya shardi ah waana sida marka waxa weeyaan yacni xanaabilada iyo bacdu shaaficiyaba ay mareen inay saddexdaasi ay tahay nisaabka shahaadada waa saddexu shardi tahay waana daahirka xadiisku sii sheegaayo xataa yaquula alaaatu min dawi xija nebigu muxuu sidaa u yidhi haddii ka yare ay ku filan tahay dee ma yidhaahdeen xataa yaquula alaaatun ilaa inta kale waxay ku baaqi tahay xurmadii mugti marka sidaas aawadeed yani waxa weye nisaabka shahaadadu wuxuu ku kala duwan yahay bixasabi alabwaab baababku ku kala duwan yahy meelaha qaarkood nisaabka shahaadadu waa qof keliya ah. ya meelaha qaarkood nisaabka shahaadadu waa laba nin meelaha qaarkood nisaabka shahaadadu waa saddex nin meelaha qaarkood nisaabka shahaadadu waa afar nin marka waxa weeye dee saddexdii weeye tani marka abwaabtay ku kala duwantahay bixasab alabwaab ayay markaa ku kala duwantay ninka kalena waa nin xoolihii ka baxeen ka saddexaad wa rajulun asaabathu jaa'ixatu ijtaaxat maala musiibo xoolihiisii halaagtay baa ku dhacday musiibada caynkaasoo kalena dee maba qarsoontaba marka iyadu waxba markhaatiyaal dee uma baahno waa arrin iska shaa'icay noqonaysa kaada su-aashu waa u bannaantay ilaa uu markaysaga helayo qiwaaman min caysh aw sidaadan min caysh yacni wuxuu ku noolaado oo dee awdaya baahidiisii ilaa uu helayo waa u bannaantay su-aashu saddexdaa su-aashu waa u bannaantay wixii kale waa xaaraan waxaa lagu daraya loo idaafaynayaa ilaa an yas'ala arajulu sultaanan sultaan hadduu xaqiisii weydiisto isagana waa lagu afraynaya xadiiskaasaa laga siyaadinaya fii amrin laa budda minhu waxay noqonaysaa un inta xadiiskani sheegayo yacni saasay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa dadka kale su'aasha inay xaaraan ka taho inay u bannaanayn ayaa laga qaadanaya uu ku dambaabayo saasaa laga qaadanaya marka in la fudaydsada ma aha oo qofkii sahlado ma aha xadiiska shan boqol iyo labiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaal iyo afartan wa abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laysa almiskiinu aladii yatuufu cala annaasi tarudduhu alluqmatu walluqmataan rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laysa almiskiinu miskiinku ma aha alladii yatuufu cala annaasi ka dadka ku wareegaya ku tawaafaya taruduhu alluqmatu walluqmataan wuxuu dadka ku wareegayaa tarudduhu xaalay celinayso alluqmatu hurma ay celinayso iyo walluqmataani laba hurma ay celinayaan watamratu xaba timir ay celinayso iyo watamrataani laba xabadoo timir ay celinayaan walaakina almiskiina ha yeeshe miskiinku alladii kii weeye laa yajidu aan helayn ghinan haninimo iyo hodannimo yuqniihi kaafinaya oo deeqaya kaafinaya walaa yuftanu lahu aan loo fiirsanayn fayutasaddaqa calayhi dabeedna wax lagu sadaqadaysto dadka aynay u dhugmo yeelanayn ninkan inuu baahan yahay ya waa macluul maracadkay odhan jireen yacni waxaaba la moodayaa inuu ladan yahay yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min altacafuf ka xaalkooda ka jaahilkaayo wuxuu moodayaa hodanna inay yihiin dhowrsooniday su-aasha ka dhowrsoon yihiin daraaddeed fayutasadaq calayh walaa yuftanu lahu loo fiirsan maayo oo loo fiiro yeelan maayo bimacnaa lama dhaadaayo inuu baahan yahay oo fa yutasaddaqa calayhi dabeed wax lagu sadaqadaysto waa jawaabu nafyi walaa yaquumu ismana taagayo fayas'al annaasa haday dadka uu waxweydiisto intuu istaago dadka waxweydiisan maayo mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa miskiinku inuu yahay yacnii kaas marka aan la dhaadayn inuu yahay waa ka miskiinnimadiisu ay dee sii sii daran tahay waxaa kale jira miskiin iyo faqiir labaduba ba baahan yihiin laakiin baahidoodu waa kala darantay sida saxiixa ah faqiirkaa sii daran faqiirku waxbaba ma hayo ya diric iyo diinaartoonna ma hayo yacani wax alla wuxuu markaa u haystaa ma jiro miskiinkuna wax waa haystaa laakiin wuxuu haystaa kuma filla wax waa haystaa wuxuu si haystaa kuma filla walaakina almiskiina aladii laa yajidu hinan yughniy waxaa laga fahmayaa inuu wax haysto laakiin waxaasi ma kaafinayo wax ku filan maa ma marna laakiin hinan haninnima laga nafiyey kaafinayse asalkii maalka lagama nafyinoo lama odhan shaynaba ma haysta lama odhan saa lama marka miskiinku wax waa haystaa laakiin wuxuu haystaa kuma filla saasaa labadu ay kala yihiin marka kani waxaa laynoo sheegayaa weliba dadka inaanu mid baryo oo dee waxa weeye deedna wax yar marba la siiyo inaanu ahayn mid dadka wax weydiistana aanu ahayn saas ayaa laynuu sheegaya marka miskiinka caynkan ah waxa weeye waxaasi kuma filla wixii la siiyaa laakiin sadaqadii ashyaadaasi dee waa ku baxayaan iyadoo caynka ay tahay wuxuu ka mid yahay dadkii sadaqaadka dee u xaqa lahaa buu ka mid yahay inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin kuwaasuu ka mid yahay kaa dadka baryaya dadkii ay dhaadayaan ee wax siinayaan inaanu miskiinkii ahayn laakiin kaa baahan ee haddana waxa weeye qaninimo aan helayn wax kaafinaya Eh, laakiin marka haddana aan marnayn noocaas inuu yahay miskiinku ayuu xadiisu tilmaamaya calaa kulli xaal qanaacu leeyaha loo jeeda baabka muxuu u keenay baabulqanaacati waalcafaafi waaliqtisaadi fi lmaciishati marka inuu su'aashii ka dhowrsoon yahay baa lagu sheegay ya inuu su-aashii iyo baryadii ka dhowrsoon yahay isagoo baahi ay jirto ayaa laynoogu sheegay baabka siddeed iyo kontonaad baabu jawaazi alakhdi min hayri mas'ala wuxuu baab yahay qaadashadu inay bannaan tahay baabkeedii weeyi ay haada baabu jawaazi alakhdi qaadashadu inay bannaan tahay baabkeedii weeye min ghayri mas'alatin su'aal la'aanteed aanu qofku markaas su'aalanin oo aanu isagu baryin inuu qaadashada maal ka qaataa u bannaan tahay walaa tatallucin ilayhi aanu markaa isuna bandhigin tatalluc aanu samayn oo aanu isu bandhigin oo hadduu markaa isu bandhigo oo istuso cidda wax bixinaysa say wax u siiyaan laakiin aanu ku hadlin dee su'aal bay ka dhigan tahay uu ficil ahaan iyo xaalka wax ku weydiisanayo su'aashu waxay noqotaa marna inay odhah ku dhacayso ima bilisaan alxaal aw bilisaan ilqaal xadiiska shan boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo kontone can salim ibni cabdillaahi bni cumar can abiihi cabdillaahi bni cumara can cumara radia allaahu canhuma qaala kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam yuctini alcataa cumar bnu khadaab waxau yidhi xadiisku min riwaayati saxaabiyin can saxaabiyin saxaabi baa saxaabi wax ka warinaya mar labaad waa min riwaayati libni can abiih mar saddexaad waa min riwaayati libni can abiihi can jaddihi lataa'iftaas saddexda a baa ku sugan saalim ibni cabdillaahina wuxuu ka mid ahaa culammadii taabiciintu ka mid ahaa waana axad alfuqahaa'i asabca fuqahadii toddobada ahayd ee madiine ku sugnayd casrigii taabiciinta ee fatwoon jirtay ayuu ka mid ahaa fatwada ku caanbaxay qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cumar baa odhanaya wuxuu ahaan jiray rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yuctiinii mid isiiye haddaan cumar ahay alcataa'a deeq buu isiin jiray maal deeq ah ayuu isiin jiray fa aquulu markaasaan waxaan odhan jiray haddaan cumar ahay actihi maalkan sii man huwa afqaru ilayhi mid iiga baahi badan mid isagu iiga baahi badan ilayhi ay ila almaal maalkan iiga baahi badan iyo cataagan minnii aniga iiga baahi badan cid kaloo iiga baahi badan sii fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam khudhu qaado maalkan idaa jaa'aka markuu kuu yimaado min haada almaali maalkan uu kaaga yimaado shay-un wax uu kaaga yimaadaan oo wax maal ah aad hesho wa anta kayru mushrifin adoo adigu aan u hanqaltaagin oo aan ishraaf samayn waa tatallucii weeye Mm. inuu isu bandhigo ma istuso yani qof wax bixinayoo kale oo taajira markuu qofku markaa soo hormarmaro oo marba asalaamu calaykum uu salaamo ya hadde waxba ma weydiisanayo laakiin waxa weeye waa istusayaa si wax u siiyo ta noocaasi waa soo gelayaa waa tatallucii bay noqonaysa tatallucii ay noqonaysa mm. wa anta hayru mushrifin adaan isu yani markaa u hanqaltaagin oo isu bandhigin walaa saa'ilin aan weydiisanna fakhudhu qaado fatamawwalhu ka maal yeelo ka maal yeelo maal ka dhigo fa in shi'ta haddaad doonto kulhu cun ay fakulhu wa in shi'ta haddaad doontana tasaddaq bihi ay fatasaddaq bihi sadaqadayso yacni fa'dii waa la xadfay waxaana la yaqaanay marka ay jumlo talabii dhacdo jawaabu sharti ay dhacdo in fa' la geliya inay waajib ahayd ismiyatun talabiyatun wabijaamid wabimaa walan wabiqad wabitanfiis marka talabiyadii weeyi ashcaarta waa jirtaa in wakhtiyada qaarkood fa'da laga tago oo sibaweyhi wuxuu qabaa inay ku gaar tahay marar inay soo aroortay ashcaarta laakiin nasriga ma laga tegi karaa mise lagama tegi karo akhfash wuxuu yihi way dhici kartaa nasriga laftiisa hadalka aan gabayga ahayn maqaamuulikhtiyaar in laga tago bimacnaa qaliil ha ahaatee ma aha markaysaga mid daruuratu shicir ku gaara laakiin biqilla waa dhacdaa siboohi laakiin agtiisa wuxuu leeyahay maya marka bacdul axaadiis baa soo aroortay oo noocan ku yimi hadda xadiiskan laba mawdic baa kaga yimi fa in shi'ta kulhu wa in shi'ta tasaddaq bihi axaadiis kalena saas si laeg bay ugu soo aroortay marka adigu meelaha shawaahidda u noqon kara yacni madhabka akhfash ayay ka mid tahay fa in shi'ta haddii aad doonto kulhu cun wa in shi'ta haddaad doontana tasaddaq bihi sadaqadayso wamaa laa wixii aan sidaa kuugu imanin oo maal ah falaa tutbichu nafsak yacni iyadoo aanad su'aal iyo isu bandhig iyo yacni madax tus iyo wax la mida midnaba aanad samaynin wixii aan sidaa kuugu imin sifadaa aan kuugu iman falaa tutbichu ha raacsiinin nafsaka naftaada ha raacsiinin ka dabageyn hawha qaltaagin qaala saalimun saalimu wuxuu yidhi fa kaana cabdullaahi wuxuu ahaan jiray cabdullaahi waa cabdullaahi bnu cumare laa yas'alu axadan shay'an midaan qofnaba waxba weydiisan buu ahaan jiray cid waxba ma weydiisan jirin walaa yaruddu shayan shayna ma celin jirinoo ma diidi jirin shaygaasoo uctiyahu la siiyey uctiyahu sifa waxay ka tahay jumladaasi shay an shayna markaa ma celin jirinoo ma diidi jirin shaygaasoo uctiyahu la siiyeyna ma diidi jirin haddii wax la siiyo wax waa qaadan jiray muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay mushrifin bishiini ilmucjama waxay ku sugan tahay shiinkii dhibcaha lahaa ay mutatallicin calayhi waa mid u hanqaltaagaya oo bimacnaa isu bandhigaya xadiiskan waxaa laga qaadanayaa wixii maal ah ee ruux isagu aanu dalban oo aanu odhaah iyo ficil midnaba ku dalban ee lala soo doonto in marka la aqbaloo la qaato marka hadduu doonana qofku waxa weeye maal buu ka yeelanayaa maalkiisu ku darsanayaa hadduu doonana waa sadaqadaysanaya laakiin intuu diido inuu yidhaahdo cid kale oo iga baahi badan sii sidaa inuu yidhaahdaa in laga fiican yahay baa laga qaadanaya wakhtiga markaa la dhaleecaynayo wax qaadashada waa marka ay su'aal ku timaaddo weliba aan bannaanayn ama waxa weeye qofkii tatalluc iyo wax la mida uu sameeyey markaasay noqonaysaa midaan fiicnayn markaa noqonaysa wakhtigan yacni fiicnayn marka waxay noqonaysaa yacni in maal cid kale uu ka qaato wakhtiga markaa su'aal iyo baryo iyo isu bandhig iyo ay ku timi khaas ahaan qofkii markaysaga markaa xaalaadkii daruurada ahaayee loo banneeyey aynay ahayn markaasay noqonaysaa madmuum laakiin haddii kale madmuum ma aha madmuum ma aha baabka sagaal iyo konton baabulxasi cala alakli min camali yadih kanna wuxuu u baab yahay boorinta in la sheegaayo ay haada baabu dikri alxasi boorinta ama tirtirsiga in la sheegaayo u baab yahay cala alakli la boorinayo ama la tirtirsiyaayo cala alakli cunitaanka la cuno min camali yadih shaqada gacantiisa wax ka soo baxay qofku uu cuno kasabkiisa wuxuu shaqaystay kasab xalaala inuu cuno in la boorinayo ayuu u baab iyo watacafufi bihi iyo in lagaga dhowrsoonaado waxaa camalyadka ka soo baxay ee uu qofku shaqaystay can isu'aali baryada uu kaga markaa dhowrsoonaado baryada uu kaga dhowrsoonaado iyo watacarudi uuna kaga dhowrsoonaado isbandhigga uu isu bandhigaayo lilictaa'i wax siinta ama waxbixinta su'aasha cid wax weydiisto waa kaga dhowrsoonaanayaa kasabkiisaa u shaqaystay wa kadaalika inuu cid isu bandhigana yaa oo istusana si ay wax u siiyaan taana waa kaga dhowrsoonaanaya qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi faida qudiyat isalaatu marka salaadda la guto bimacnaa salaaddii la dhammeeyo oo laga faaruqo fantashiruu fi lard arlada ku foofa arladaa ku faafoo yacnii kasab markaa u faafa wabtaguu doonoo raadiya min fadli illaah ilaahay risqiisa iyo fadligiisa raadiya aayaddanna waxaa laga qaadanayaa marka salaadda jumcada laga baxo in markaa kasabka la raadsado oo masjidka in lagu sii sugnaado aan waxba la amrin ee waxaweeye dadkii ay u bannaan tahay waxa weeye waa alamru bacda alxadri weeyaane haddii waxa weeye shay marka hore dadka loo diido oo dabeedna marka dambe marka waxaan haddana la amro muxuu xukunkiisu amarkaa noqonayaa bay yidhahdeen culammadu aqwaal baa ku jirta laakiin sida ugu fiicani waa in la yidhaahdo shaygu xukunku ahaan jiruu ku celinayaa yacnii xadrigii baa la qaadayaa shayguna siduu ahaan jiray baa amar kan dambe ku celinaya in ka sabarlada loogu foofaa siduu markii horeba u ahaa markaa mid mubaaxa ibaaxadii buu ku noqonaya faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah marka in la shaqaysto oo kasab la raadsado ayaa laga qaadanaya xadiiska shan boqol iyo afar iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo koob iyo konton wa can abi cabdillaahi azubayr bni alcawaami radia allaahu canhu qaal waxa uu bukhaari ka soo wariyey zubayr ibnu cawaam saxaabigii loodhan jiray ee casharatu lmubashariin biljanna ka mid ahaa tobanka jannada loogu bushaareeyey nebigana calayhi salaatu wasalaam ilmaabti rumay ahaayeen oo yacni ina cabdilmutalib ayaa dhashay nebiga eeddadii ruma ayaa dhashay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laan ya'khuda axadukum axbulahu la an ya'khuda inuu qaato ma li'an ba mise waa la'an waa la'an waa laamkii markaa mubtadaha geli jiray weeye oo anta ka dambaysiyo ficilka masder laga dhalaalinaya masderkaasaa mubtade noqonaya lian yahdiya allaahu bika rajulan waxaa waqtiyada qaarkood dadka qaar yidhaahdaan lian yahdiya allaahu carabada sida ku dhacday hmm, waa khala waa laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan waa la'an laan ya'khuda axadukum ay la laahdu axadikum midkiin qaadashadu qaadanayo axbulahu xarkihiisa uu qaadanayo jamcu xablin jamcu qillaah ah uma ya'tiya dabeedna markaa uu imanayo aljabala buurta uu imanayo oo faya'tiya uu la imanayo bixusmati min xatabin yacni xidhmo xaabaa uu la imanayo calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku keenayo kusoo qaadayo oo fayabiicahaa dabeedna uu iibinayo oo fa yakufa allaahu biha wajhahu uu ilaahay ku celinaayo biha yacnii xidhmada ama qaybtaa xaabada ah uu soo qaaday yacni markaa waxa laga siistay ee lacagteeda abaa looga jeedaa maalka ka soo baxay ma'aal ahaan wajhahu wejigiisa uu kaga celinayo o kaga kaafinayo yacni markaa su'aasha iyo baryada inuu markaa wejigiisa u diiro ficilladan ka dambeeya o dhan akhudaa lagu cadfay marka waxay noqonaysaa dhammaan wada master inay macnuhu u dhacayo oo master loo dhalaalinayo ila yaakhuday ku wada cadfan yihiin marka waxay noqonaysaa qaadashada midkiin qaato xarkihiisa yacnii imaatinka haddana uu yimaado buur u yimaado yacni xidhmo xaaba ah yacnii imaatinka uu la yimaado soo gurto iibinta uu iibiyo yani marka waxaweye saas ayay markaa noqonaysaa khayrun lahu waxay markaa uga khayr leedahay khayrun lahu ismu tafdiila u laqbayn maayata kale waxba khayr kuma jiro ismu tafdiili huna laysa calaa baabi khayrun lahu waxay uga khayr leedaho uga fiican tahay min an yas'ala annaasa dadka inuu weydiisto ayay uga wanaagsan tahay actawhu dadku waxa siiyaan aw manacuuh ama ha u diidaanbe nusakha qaarkood actuuhu sida ku dhacday waa khata yani matbaciya weeye rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo weriyey kan soo socdaa xadiiskan soo socdana waa la macno aan raacino xadiiska shan boqoliyo shan iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo labiyo konton wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abu hureyra waxau yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi la an yaxtatiba inuu xaabaysto oo waxaaba soo gurto axadukum midkiin xusmatan yacnii xidhmo xaabo ah calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku soo gurto khayrun waxay u dhaantaa min an yas'ala axadan cid inuu wax weydiisto haddaad tafdiil u laqbayso waxay noqonaysaa waxay uga khayr badan tahay bimacnaa ta kalena khayr waa ku jiraaye laakiin tanaas sii khayr badan baa markaa macnuhu u dhacayaa macnahana looma jeedo oo in su'aasha iyo baryada dadka uu baryaayo khayr ku jiro laakiin laga khayr badan yahay muraadku maaha inuu dadka baryo khayr kuma jiro marka waxay noqonaysaa tanaa markaa u dhaantaa ama khayr u leh oo erayga khayr marna waxaa loo isticmaalaa tafdiil baa loo isticmaalaa oo laga tilmaamayo macnaa akhyar kii khayrka badnaa yaa oo ismu tafdiil markaa macnaheed looga jeedo ya afcal bayna ahayd oo akhyar bay ahaydee kasratulisticmaalkaa loo riday xaaladdaas hamsadii loo tuuray haaliban ahnaahumu khayrun wa shar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar waatu ibnu maalik ku yidhahda kaafiyada wasaa ku yidhahda marka marna waxaa looga jeedaa mujaradulwasfi baa laga tilmaamaya oo in laga tilmaamayo yani sidan khayr bay u leedahay sidii kale markaysaa markaa lama sheegin inay khayr markaa u dhawa waa mujarad lwasfi markaa laga tilmaamaya khayrun laha min almacaani arbaca ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa sifada waxaa looga jeeda waa tan la yidhaahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabihi oo mujarad lwasfiya looga jeedaa mujarad lwasfiya ayaa looga jeeda khayrun waxay u dhaantaa ama u khayr leedahay min an yas'ala inuu weydiistay uga khayr leedahay axadan cid wax weydiisto oo fa yuctiyahu axadkaasi uu siiyo aw yamnacahu ama uu diido muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay labada xadiis isku macnay faa'iideynayaan waxaanu tilmaamayaa baryada dadka la baryaayo iyo shaxaadka dadka la shaxaadayo in markaa kasabka in laga shaqaystaa kulay tahay xaabo in la soo gurtaa inay ka fiican tahay baa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya xadiiska dambe inta uu sheegayo yacni qadar baa markaa laga xadfay oo xadiiska hore ku sugan oo fa yabiicahaa fa yakufa allaahu biha wajha ya dee maqsuud weeye intaa lafteedu waa maqsuud weeye waayo xaabada markuu soo gurto ma isagaa shidanaya maya waxa weeye waxaa la doonayaa kasab buu ka deeyayaa waa iibinayaa markuu iibiyo lacagteeda ayuu ku intifaacayaa cunaya ayuu cunayaa marka saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa kasabka walow haba noqdo mid laga fiican yahay ee kasabka xalaasha ah inaan markaa muru'adii aanu ridayn ayaa laga qaadanaya oo wax ceebi ayna ku sugnayn kasab xalaala qofka inuu kasbadaa inaan ceebi ku sugnayn ya taasaa laga qaadanaya hmm. lanaqlu sakhri min qulali ljibaali axabu ilaya min minan rijaali yacni waxay ka sheegaan shaafici ayay laba bayd ka sheegi jireen markaasu wuxuu markaa uu yidhi qaaluu kasabun fiihi caarun qultu inama alcaaru fii dulli su'aali fii dilli su'aalina waa loo soo naqliya yacnii inaan markaa dhagxan ka soo qaado buuraha ka soo guro ya oo dhagxantaa intaan soo qaado soo xamaalo deedna aan iibiyo ayaan ka jeclahay dadka markaa ragga manna sheegadkooda inay wax isiiyaan oo iigu manno sheegtaan yaa dushayda dhagax inaan ku soo qaadaan ka jeclahay buuli ya waxay igu yidhaahdeen buuhi waa kasab ceebi ku sugan tahay bay igu yidhaahdeen buui qultu innama alcaaru fii dulli su'aali waxaan idhi ceebtu waxay ku sugan tahay baryada dulligeeday ku sugan tahay ama fii dilli su'aali yacnii su'aasha hadhkeeda ayay ku sugan tahay yacni ceebtu ku sugan tahay ee kasab xalaala ceebi kuma sugna marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa Eh, in markaa baryada dadka la baryayaa inay marka iyadu liidato ayaa laga qaadanaya marka sabada marka waxa weeye eh, dadku ay qaarkood yani marka isaga hanweyn yihiin inay kasabadaasi ka fiican yihiin xadiiska shan boqol iyo lix iyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa shan boqol iyo saddex iyo kontone eh. wa canhuha abu hurayra wuxuu bukhaari ka soo wariyey can inabiyi sala allahu aleyh wasalam isaguna nebiga uu ka warinaayo qaala inuu yidhi kaana daawuudu calayhi asalaamu laa ya'kulu ila min camali yadih kaana daawuudu daawuud wuxuu ahaan jiray nebi daawuud calayhi asalaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laa ya'kulu midaan cunin buu ahaan jiray ila min camali yadih gacantiisu shaqada ay shaqaysay waxa uga soo baxa mooyaane wax kale ma cuni jirin wax kale ma cuni jirin wuxuu shaqaystay ayuunbuu cuni jiray rawaahu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey wa canhu waxaa imaam muslim ka soo wariyey abu hureyre ka soo wariyey anna rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam in rasuulkii ilaahay qaala uu yidhi kaana zakariya wuxuu ahaan jiray zakariya nasakha qaaru zakariyaa ubay qorayaan qaarna zakariya waa laba luqo labaduba waa jaa'is labaduba waa jiraan labadabana qur'aankaa la akhriyey in la mado zakariyaa hamze yani markaa laga dambaysiiyo alifka qoraa sabcaha qaar ba akhriyey iyo in markaa la qasriyo waa laba luqo fasiixa qur'aankaaba la akhriyey taasaa ku filan qaala wuxu uhi kaana zakariya zakariya wuxuu ahaan jiray calayhi salaam nabadgelyo korkiisa ahaatee najjaaran najaar buu ahaa yacni nijaarad ku shaqeeya oo yani maalka ama kasabka kala soo baxa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey axaadiistan labadan xadiisba waxaa laga qaadanayaa labadaa nebiba kasabka ay gacantooda ku shaqaystaan inay cuni jireen farsamooyinka lagu shaqaystana inay markaa eh, yaqaaneen oo zakariya najaar uu ahaa markaa najaarad inuu bartay bay ku tusinaysaa marka waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye sancooyinka lagu shaqaysta iyo farsamooyinka lagu shaqaysto in la barto waxaana laga qaadanayaa in taas waxa weeye markaa kasabka laga kasbado in waxaweeye markaa la cuno qofku inuu yidhaahdo anigu markaa waxaan ku jirayaa uun wardi iyo cibaada ayuunbaa ku jirayaa yacni kasab xalaala shaqaysan maayo waxa weeye taas uu yidhaahdo qaabkaasi waxaweye ma fiicna waxa weeye kasabka xalaasha ah waa inuu shaqaystaa saasaana uga fiican inuu markaa dadka wax weydiisto ama dadka gacantooda waxa uga yimaada uu sugo oo uu markaa jiraaliyo uun yacni dadku inay wax siiyaan waxaa uga fiican inuu isagu shaqaysto oo kasab kala soo baxo kasab xalaala ku shaqaysto ayaa fiican cibaadadiiyo taacadiina la yimaado taas iyadaaba fiican marka nebiyadii ilaahay baa shaqaysanayey kasabka xalaasha ah yacni shaqaysan iyagoo nebiye ilaahay ah ayay shaqaysan jireen daawuud yacnii dircyada iyobuu samayn jiray dagaalka waa tii xadiidka loo jilciyey wa alanna lahu lxadiid waxaan u jilcinnay birtaan u jilcinnay marka birtii waxaa looga yeelay mid jilicsanoo siduu doono u laablaabi karo dumarku markay yani marka waxawean yani daqiiqda markay xashaan soo siday doonaan uma dhigi karaan sida cajiinka marka la xashaayo kale ayaa birtu u ahayd nebi daawuud taasuu wuxuu ka samayn jiray diricyo waaweyn oo dagaalka ah ayuu ka samayn jiray taasuuna markaa ku shaqaysan jiray marka hadda waxaynu ku aragnaa labadan xadiisba calayhi salaam calayhi asalaam baynu ku aragnaa ka soo socdana wuxuu inoo sheegi doonaa sala allahu calayhi wasalam wa ina nabiy allahi daawuuda sala allahu calayhi wasalama kaana ya'kulu min camali yadih laakiin nebiyada hore marka lagu sallinayo ma waxa fara badan xagga isticmaalka culammada inay calayhi salaam yidhaahdaan nebiyadaa hore mise sala allahu calayhi wasalam labada waxa badan calayhi asalaam taa badan oo badiba culammadu nebiyada hore markay sheegayaan calayhi salaam bay yidhahdaan intay yidhahdaan sala allahu calayhi wasalam waxaa ka badan intay calayhi salaam yidhahdaan taas yadaa faa'iidada bacdu ahlilcilmi waxay tilmaameen nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa laysu raacayaa salliga iyo salaamta itibaacan lilqur'aan salluu calayhi wasallimuu tasliima oo salliga iyo salaamta waa la laysku daro labadaba waa layna wada amray markii nebi maxamed la sheegaya calayhi salaatu wasalaam nebiyada horena waxaa laynoo sheegaa yacni salaam keliya wa salaamun cala almursaliin markay caam tahay markay khaas tahayna saasi i leeg salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin salli lama raacin salaamun cala ibraahiim salaamun cala ilyaasiin yacni waxay markaa tahay salaam keliya la sheegay marka markay nebiyada hore sheegayaan culammadu inay salaam keliya ku kaaftoomaan waa itibaacan lilqur'aan ya marka waxa weeye nebi maxamed ay sheegayaanna inay salligiiyo salaamta israaciyaanna waa itibaac lilqur'aan yacnii maaha markaynu leenahay calayhi salaam baa lagu kaaftoomay ta kale inaynay bannaanayn maaha way bannaantaho waa lagu sallin karaa laakiin waa ikhtiyaarka teebaa la door bidayaa wax ku saabsan weeye waayo axaadu nnaas baa sida saxiixa lagu sallin karaa ya allahuma salli calaa aali abi awfa wa salli calayhim ina salaataka sakanu lahum xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo shan iyo kontone wa can ilmiqdaam ibni macdii kariba radia allaahu canhu almiqdaad buu idiin qoray nusakha qaarkood laakiin sida saxani waa almiqdaam miim in ugu dambeeya weeye radia allaahu canhu can ilnabiy sala allahu alayh wasalam qaala maa akala axadun طacaaman khayra min an yaakula min camali yadih nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa akala axadun qof ma cuno طacaaman cunto ma cuno qaddu weligii ma cuno khayran cuntadaasoo khayran ka khayr badan ama ka wanaagsan min an yaakula inuu cuno min camali yadih gacantiisu waxay shaqaysatay waxaa ka soo baxay inuu cuno yani ta ugu markaa wanaagsani cuntada u cunaya waa cunto uu shaqaystay baa ugu wanaagsan wa ina nabiy allaahi daawuuda sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahayo daawuud ahaa kaana ya'kulu wuxuu ahaan jiray mid cuna min camal yadi shaqada gacantiisa uu ka shaqaystay waxa ka soo baxa ayuu cuni jiray rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey baabkan waxaad aragtaa inuu nagu boorinayo qofku inuu shaqaysto shaqada markaa qofka lagu boorinayaana waa shaqo xalaala waa inay noqotaa xaaraan inay noqoto yacni ma aha oo kasabkii xaaraanta ahaa ma bannaana waayo dee dembi baa qofkii ka kasbanaya xaaraan inuu cunaana ka imanays yaa kulli jismin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey xadiis inuu yidhi jidh kasta oo ku baxay bimacnaa ku weynaaday oo ku yani marka cayilay ama ku weynaaday ama ku koray xaaraan naar baa u dhow ama u xaq leh marka waxa weeye dee xaaraan in la cuno dembi baa laga qaadayaa dembi ayaa laga qaadayaa naarna waa sababaya halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk